bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala alimaamu اlbukhariyu raximah اllahu tacaala baabu biri اlأmi hooyada ixsaankeeda caddayntiisiibuu u baab yahay in loo ixsaan falo hooyada baabu biri alabi aabbaha ubaarinimo falkiisa ama ixsaankiisa loo ixsaanfala caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadahanaa sulaymaanu bnu xarbin wa huwa abuu ayuub alwaashixiyu qaala xadahanaa wuhayb bnu khaalidin wa huwa albasriyu labaduba saxeexa uga wariyaa can ibni shubrumata wa huwa cabdullaahi bnu shubruma alqaadi hiqatun faqiih qaala samictu abaa zurcata can abi hurayra abu zurcahanna waa abu zurcata bnu camri bni jariir ibni cabdillaahi albajali jariir ibni cabdillaahi albajali baa awow u ah abu zurcata bnu abu zurcata bnu camri bni jariir weeyaan can abi hurayrata qaala qiila yaa rasuul allah rasuulka waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow man abaru yaan u baarinnimo falaa qaala waxa uu yidhi ummaka hooyadaa qaala huma man dabadeed yaan u baarinnimo falaa qaala ummaka hooyada u baarinnimo fal qaala huma man qaala ummaka qaala huma man qaala abaaka qala xadaanaa bishr bnu muxamed wa huwa bishr bnu muxamed assakhtiyaaniy abu muxamed almarwaziyu saduuqun rumiya bilirja bukhaari marka saxiixa iyo meelo kale uga soo saaray saxiixa qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa yaxya bnu ayuub wa huwa yaxya bnu ayuub bni abi zurcata bni camri bni jariir ibni cabdillaahi albajali marka ninkii hadda aan soo marayno abu zurca ayaa awoow u ah ninkaanan yaxya bnu ayuuba bni abi zurca qaala xadahanaa abu zurca can abi hurayrata qaala abu hurayra waxa uu yidhi ataa rajulu nin baa yimid nabiy allahi sal l l slam u yimid faqaala waxa uu yidhi maa ta'murnii maxaad ifaraysaa qaala waxa uu yidhi bira ummaka hooyada u baarinimo fal uma caada waa ku laabtay faqaala bira ummaka hooyada u baarinimo fal uma caada waa laabtay haddana wuu soo laabtay faqaala waxauu yidhi bira ummaka hooyada u baarinimo fal uma caada waa laabtay faqaala bira ummaka uma caada araabicata markii afaraad ayuu laabtay faqaala bira abaaka aabbaha u baarinimo fal ayuu yidhi intaba marka waxaa ku jirto e, aabbaha in loo baarinimo falo inkastooy hooyadu ka badan tahay biriga iyo ixsaanku aabbuhuna waa leeyahay ayib qaala baabu biri waalidayhi wain dalamaa baabu bayaani xukmi biri waalidayhi labadiisa waalid u baarinimo falkooda xukunkaa caddayntiisii buu u baab yahay wain dalamaa labada waalid haba dulmiyaane yacnii wain dalamaa huwa isaga wiilka ah haddii ay doonaan haba dulmiyaan hooyadiis iyo aabbihiisa isaga baarinimada xukunkeedu muxuu noqona ma laga rabaa mise baarinimaduma waxay ku xiran tahay waalidku inuu ixsaan falo un mise xataa hadduu waalidku dulmi sameeyo wiilku baarinimada waa lagu leeyahay taasuu rabaa marka inuu ka hadla halkan qaala xadaanaa xajaajun wa huwa xajaaج bnu minhaal alanmaati hiqat faadil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salama huwadan marka badanaa waxa dhahaayo huwa iyo yacni iyo haddii aad aragto xajaaj ma aha waxa dhahayo huwada ee huwada waxaa dhahaya waa man duuna alxajaaj dadka xajaaj ka sii hooseeya wa bukhaari iyo kasii hoose lianna xajaaj xamaad waa sheekhiisa uma baahna inuu yacni iyo huwa inuu yidhaahdo waa u abtirin karaa isaga laakiin khayruhu siduu u maqlay waa inuu u sheego markuu siduu u maqlay u sheega hadduu rabo inuu sii tafsiiliyo ama uu fasiro yacnii huwa waa inuu la imaado mar kasta marka huwada waxaa iska iskale ninkaas la sharxayo magaciisa la sheegayo ninka ka hooseeyo oo ardayga ma aha waa ninka kasii hooseeyo qaala xadaanaa xamaadun xajaaj intaas ku joojiyey bukhaari baa maalan wuxuu rabaa marka xamaadka inuu noo sheego xamaad bnu zayd miya xamaad bnu salama miya markaasuu yidhi huwa bnu salama weeyaan xamaadku can sulaymaan ataymiy sulaymaan ataymiy waxaa la yidhaha sulaymaan bnu dirkhan ataymiy ayb can saciidin alqaysiy ayb saciid alqaysi xaafidku waxa uu yidhi maqbuulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab ninkan marka waa ninka ugu horeeyo rijaasha adabulmufradka keliya waay ninkan sitada riwaayo kuma laha adab adabulmufradku riwaayo ku leeyahay bis isagana marka wuxuu ku tarjamay maqbuul maqbuul marka waxaa laga wadaa haddii la mutaabaceeyo ninkan oo riwaayada nin ku mutaabaceeya ou helo xadiidkii waa la aqbalaa wa ilaa haddii kalena fa layinu lxadiid xadiidkiisa dacfi ayuu ku joogayaa marka xadiidkanna ma helin mutaabaco meeshaas marka dacfi baa xadiidkan ku jiro oo ninkan saciid alqaysi ayaa lagu cileeyey can ibni cabbaasin qaala maa min muslimin muslim ma jiro lahu waalidaani laba waalid leh muslimaani labada waalidoo muslim ah yusbixu ilayhimaa oo waaberiisanayo xaggooda uu usoo waabariisanayo muxtasiban isagoo ajar tirsanayo oo xanaanadooda iyo ku ajar tirsanayo nusqada qaar nusaqa qaar waxay dhigayaan makhduudka wuxuu dhigayaa muxsinan muxsinan isagoo u ixsaan falaayo ilaa haddii uu jiro fataxa allaahu alla wuxuu furayaa baabayni laba albaab buu alla u furay yacnii min aljannati buu uga furaa jannada wain kaana waaxidan wain kaana haddii uu yahay labada waalid waaxidan mid keliya un hadduu joogo wain kaana haddii uu yahay waaxidan mid labadii waalid mid hadduu joogo fa waaxidan hal albaab baa alla u furaa ayb wain aqdaba axadahumaa wa in aqdaba haddii uu caro geliyo axadahumaa labada waalid midkood lam yarda allaahu alla ka raalli noqon maayo canhu xaggiisa xataa yardaa ilaa uu raalli noqdo waalidkaas laga caraysiiyo canhu xaggiisa qiila waxaa la yidhi wain dalamaahu hadday dulmiyaanna rasuul allah xataa hadday dulmiyaana labadii waalid hadday dulmiyaan oo sidaa isaguna wax ka gaaraan oo ay saa uga caroodaan xataa ka waran qaala wain dalamaahu haba dulmiyaan xataa hadday dulmiyaan waa laga rabaa isaga inuu ka caraysiiyana ma aha haddii uu ka caraysiiyo alla raalli ka noqon maayo maxalu shaahidkan marka wain dalamaahudaas weeyaan hadda tarjamada ayb <clears throat> xadiidka laakiin saciid alqaysi baa ku jira ninkaana marka waa maqbuul ama waa majhuul badanaa dadka ibnu xajar ou maqbuul ka dhaho aad haddaad diin loo sii fiiriyo culammadu waxay u badan yihiin inay majhuul dhahaanba ayb majhuulka xadiidkiisana dacfi baa ku jira xadiidkan binaan calaa dalika ayaa dacfi uu ku jiraa laakiin waalidku macnihiisu maahan haddii xataa cunugiisa uu dulmiyo isaga waa lagala xisaabtamayaayo allah kala xisaabtamayo laakiin wiilku mar walba ixsaan baa laga rabaa isaga waxaana ku tusaayo waalidka iyagoo gaalo ah xataa ha loo ixsaan falaa leeyidin ee gaaladana xumaan iyo dulmi laga weyn maayo dabcan waalidkiio marka gaal ah buu nebigu wuxuu leeyahay ha la xiriiriyo ha loo ixsaan falo marka waalidku dulmi ugu ixsaan fali maysid adiga laakiin waxaad ka tirsanayso darteed inaad waalidkii ku nacdo ama kaga fogaato kuma bannaano baabu liini lkalaami liwaalidayhi baabu bayaani liini lkalaami hadalka jileeciisa caddayntiisiibu u baab yahay xukunkaas liwaalidayhi labadiisa waalid qofka uu u jilciyo warka yani shaksigu labadiisa waalid inuu hadalka u jilciyo aayadana de macnahaas waa tilmaamaysayo wakfid lahumaa janaaxa adulli min araxmati qaala xadaanaa musadadun wahuwa musadad bnu musarhad abulxasan albasriyu qala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim wahuwa bnu culaya qala xadaثna ziyad bnu mikhraaq ziyaad bnu mikhraaq abulxaariث albasri hiqat akhraja xadiiثahu albukhaariyu wabu dawuud qala xadaثanii daysalat bnu mayaas ninkan marka daysalat bnu mayaasna waa la yidhaahdaa daysalat bnu caliyin ilbahdaliyuna waa la yidhahda haddaa aragta marka daysalatu bnu caliyin iyo daysalatu bnu mayaas isku mid wa caliga naanaystiisa mayaas la yidhaahda marna marka naanaystaa lagu sheegayaa marna magaciisaa lagu sheegayaa ninkan marka eh, ibnu xajar wuxuu taxqiijiyey labadoodu inay hal nin ay yihiin xaafid ilmizina laba ninoo ka kala dhigay isaga ayb wa huwa maqbulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab wa abu daawuud fi lmarasiil markaa ninkan maqbuulo ugu tarjamay ibnu xajar laakiin eh, ruwaad badanna waa leeyahay ninkani ibnu maciinna waa waa tawhiiqiyey marka haddii rag badan ay ka wariyaan jahaalatulcaynkii waa ka baxay haddii eh, la taskiyeeyo oo la tawhiiqiyana wuxuu ku darsaday tacdiilowba helay binaan calaa dalika xadiidkiisu inuu xasan iska noqdo marka ugu yaryahay ayb sheekh alalbanina baxi fiicanuu silsilada ku leeyahay uu soo guurinayo wixii laga yiri ninkan qaala xadaanii taysalatu bnu mayaasin qaala kuntu maa najadaati kuntu waxaan ahaa buu yihi maca najadaati najadaadku marka waa firqa khawaarijta ka mida ah. waxayna u abtirsadaan nin la yidhaha najdata alxaruuri najdata alxaruuri nin la yidhaahdo khaariji ahaa ayay u abtirsadaan qoladan marka najadaadku ninkaas ibnu cabbaas u aada ula dodoodi jiray oo yacni waxyaaba badan buu kula doodi jiray waxaa ka mid a yani wuxuu dhihi jiray waxyaabaha uu yidhi waxaa ka mid ahayd eh, hudhudkii nabiyullaahi sulaymaan shimbir baa waxaa leedihiin uu yidhi dhulka waxa ku jiro iyo meelaha ceel biyaha leh iyo ayuu nabi sulaymaan u sahmin jiray waxaana arkaynaa buu yidhi hudhudka ama shimbirta marka god yar inta loo qodo xoogaa qashin jilicsan korka laga saaro hoosna wax loo dhigo waa isaga dhacayaan haddii marka dhulka waxa ka hooseeyo biyo ah uu og yahay muxuu ugu dhacaa buu yidhi godkan markaasu ibnu cabaas wuxuu yidhi haddaadan haddii aanan ka baqaynin uu yidhi warkaagaas dad inay yacni ay ku dagmaan ama ay ku sirmaan maba kuu jawaabeen uu yidhi laakiin ida jaaa alqadaru batala alxadar qofku si kastoo u taxadar badan yahay haddii tiisa ay timaado oo qadarkii uu yimaado digtoonidii iyo fahamkii qofka waa laga qaadaa marka bahalkan marku inuu dhinto ay u qoran tahay dabinkaas waa ku dhacayaa godkaas laakiin m ma diidayso inuu yani taasi ma keenayso inuus waxba ogeyn ninkan marka su-aalo badanoo noocaas uu weydiin jiray ibnu cabaasna aad buu uga jawaabi jiray ila nin faham ilaahay siiyey buu ahaaye ninkaa marka wuxuu yidhi kuntu maca annajadaati khawaarijta ayaan la socday qoladaas fa asabtu waxaan asiibay dunuuban dunuub ayaan asiibay buu yidhi laa araahaa arki maayo ama laa uraahaa la mala gelin maayo aniga ilaa min alkabaa'iri inay tahay maahan nimankaasaan la socday dunuub waaweynaan galay buu yidhi waan u malaynaynay waaweyn tahay fadakartu dalika kaaga ayaan u sheegay libni cumara ibni cumar baan u sheegay qaala waxa uu yidhi ibni cumar maa hiya maxay tahay dunuubtaasi qultu waxaan idhi kada wakadaa kada kaa iyo kaa wa qaala waxa uu yidhi laysat haadihi min alkabaa'ir dunuubtan aad sheegayso kabaa'irta ka mid maaha hunna kabaa'irtu tiscun sagaal way marka sagaal waayo toban inaynan inaysan ahayn maaha alcadadu laa mafhuuma lahu cadadku wax mafhuuma ma leh hunna tiscun sagaal buu rabaa inuu si gaara u sheego waa weyn alishraaku ishraaku billaahi ilaahay oo lala wadaajiyo cid kale wa qatlu nasamatin naf gooynteed in naf la gooyo la dilo yani wa qatlu nasamatin buu leeyahay gaalay muslim midna kale ma sheegin de haddii muslim uu yahay gardarana lagu dilaayo war male iyada gaalna sidoo kale haddii isagu dhiiggiisu markaas uunan qofka u bannaanayn xaaladaas dhiiggiisu uunan u bannaanayn uma bannaana iyadana marka wa qatlu nasamatin baatil ama xaqdarro in lagu dilo un waayo ka cararitaan min azaxfi laga cararo safka dagaalka wa qadfu lmuxsanati haweenay dhowrsan in la qadfo zinay wax lagu caayo wa aklu ribaa ribo cunisteeda wa aklu maali lyatiim agoonka maalkiisa oo la cuno yani la cuno maxaa xaqdarro lagu cuno waayo iyadana laakiin haddii xaq lagu cunaayo dhib ma leh oo suuragal ma tahay in xaq lagu cuno haa walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan suu ilaahi ma dhihin ninkii marka u shaqaynaayo iyaga oo wax kalena aan haysanin waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf marka agoonka maalkiisa xaq dare in lagu cuno wa ilxaadun ilxaad fi lxarami xaramka dhexdiisa lagu sameeyo yani ilxaadkuna waxay tahay xuduudda alle in la gudbo xadka alle yani xuduudda alle dhigay in xagga kale loo dhaafoo la gudbo wa ilxaadun ilxaad fi lmasjidi masjidulxaraamka lagu sameeyo dhexdiisa waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim waladii yastaskiru waxaa ka mid a kabaairta waladii kan yastaskiru dadka ku jeesjeesay jeesjeeska dadkii yani ka dadka ku jeesjeesaya wa bukaau lwaalidayni labada waalid oo laga ooyaanna oo adiga dartaa ay u ooyaan min alcuquuqi waxay ka mid tahay goynta la goynayo waalidka qaala libnu cumar ibni cumar wuxuu igu yidhi atafraqu naara naarta ma ka cabsanaysaa wa tuxibu an tadkula aljannata jannadana inaad gasho ma jeceshahay qultu waxaan idhi ii wallaahi nacam haa wallaahi baan ku dhaartay qaala wuxuu yidhi axayun waalidaaka labadaada waalid kuwa nool ma yihiin ma nool yihiin qultu waxaan idhi cindii ummii hooyaday ayaa agteyda ah oo nool qaala waxa uu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartee low alanta haddii aad jilciso lahaa iyada aad u jilciso alkalaama hadalka aad u jilciso wa adcamtahaa aad quudiso dacaama cuntada aad siiso ood quudiso latadkhulanna aljannata jannada waa gelaysaa buuyiri majtanabta alkabaa'ir intaad kabaa'irta ka fogaanaysa haddaad dunuubta waaweyn iska ilaaliso daacana aad gudato waalidkaas hooyadaas inaad cunnadeedana siiso aadna markaa u xanaanayso oo warkana aa u jilciso jannadii baad gelay marka daacadii wuxuu ka sheegay hooyada baarinimadeeda dabcan marka de salaadii iyo qofkii waa la imaanaya waajibaadkaas wuu la imaanaa kuwa kale wax badan waxaa kaaga yani daacaad fara badanood samayso waxaa kaaga filnaan karto hooyadood u ixsaan fasho ayb qaala xadaanaa marka xadiidku waa xadiid saxiixa weeyaan isnaadkiisu uu xasan yahay ama saxiix yahay daysalat bnu mayaasna waxba u dhibi maayo qala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu abu nucaym xadaanaa sufyaan haddaa aragto waa thawri can hishaami bni curwata can abiihi curwat bni zubayr qaala waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxmati aayaddaas u raarici dulliga garabkiisa u raarici yacni u tawaaduc min araxmati naxariis darteed saa ugu tawaado qaala waxa uu yidhi laa tamtanic aayaddaasuu rabaa inuu fasira marka wuxuu yidhi laa tamtanic min shayin axabbaahu laa tamtanic ha diidin min shayin shay axabbaahu ha ka reebtoomin shay axabbaahu labada waalid ay jeclaadeen labadaada waalid waxay jecel yihiin ha ka reebtoomin oo yacnii u sameey la ima waay shayga marka waxaa shardi eh, a waa inuusan ahayn macsi gaalnimo iyo macsi waa inaynan ahayn lanna gaalnimadu waa la diido wain jaahadaaka calaa an tushrika eh, yani maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufa wtabic sabiila man anaaba ilaya waa la diiday midaas macsidana inamaa aacatu bilmacruuf wixii aan macsi ahayn oo ayagu ay jecel yihiin ha diidin la imaam waxaas marka ay jecel yihiin waxaa soo gelaayo shay macsi unbaa laga reeba bis wixii aan macsi ahayn shay iska mubaaxa hadday jecel yihiin oo ay kugu yeeraan oo ay ku yidhaahdaan isi shaygaas mubaaxa ah adig waajibuu kugu noqonayaa marka leanna daacadooda waa lagaa rabaa shayga awel iska bannaanaa hadday jeclaadaan adig waajibay kugu tahay inaad haddaadba awoodaysa inaad la timaado oodan ka reebtoomin ayib tafsiirkan marka imaamu dabari tafsiirkiisuu kusoo saaray eh, can ariiq ibni bashaar can cabdiraxmaan can sufyaan kadibna waa intaan hadda ariiqa marka bukhaari siduu hadda u keenay ibnulmubaarakna fi lbiri wasila ayuu kusoo saaray ibnu abidunyaana makaarim lakhlaaq kulligood sufyaanay marayaan baabu jazaa'i lwaalidayn labada waalid abaalmarintooda abaalkooda gudidiisa caddayntiisiibuu u baabyahay yacnii labada waalid in loo abaalgudo qaala xadaanaa qabiisatu wa huwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan haddaa aragta qabiisa can sufyaan waa thawri isagana can suhayl bni abi saalixin can abiihi aabbaha marka abu saalix magaciisa dhakwaan ayaa la yidhaha abu saalix asamaan can abi hurayrata sanadkan marka suhayl bnu abi saalix can abiihi can abi hurayra nuskho dhan waayo axaadiis badan lagu wariyo muslim ayaa wariyo bukhaari ma wariyo suhaylku wuxuu ka mid yahay rijaasha uu tacliiq ahaan uga soo saaro ma jiro bukhaari sanad uu xujaysto oo suhayl bnu abi saalix can abiihi a ma jiro muslimaa laakiin uu ku badan yahay an nabiyi sala allahu alayhi an abi hurayrata can nabiyi sal l slama qaal laa yajzii waladun walad ma abaal gudo waalidahu waalidkiis uma gudo ilaa an yajidahu inuu helaya maahane wiilku waalidka mamluukan iyagoo la leeyahay oo addooma ah fayashtariyahu ou iibsanaya markaasi fa yuctiqahu ou xoreeya maahane waalid yani wiil waalidkiis uma gudo ilaa inuu waalidkiisu addooman ah intou arko ou gato ou xoreeyo marka fa yuctiqa hudan marka maahan lagama wado liinshaai alcidqi ee macnuhu wuxuu yahay sababkiisuu ku xorooba ee adiga haddii waalidkaagu addoon ah aad soo gadato beecu mar allaale markuu dhaco oo caqadku uu laasimo khalaas waalidku aab xoroobay adiga inaad tira anta xurun uma baahnin uma baahnaba meeshaan marka fa yuctiqahuda macnaheedu waxay tahay sababkiisuu ku xoroobayo maadaama uu sababtiisu ku xoroobayo ayaa waxaa laga dhigay inuu isagiiba xoreeyeyba laakiin waalidkaas suuragal maaha inaad yeelataba adiga intay yeelato oo hadhow xorayn lagaa dalbado suuragal maaha waalidka iyo ilmaha cunug aad dhashay oo addoonoo la haysto haddaad u gaddo adiga addoon kuu noqon maayo xornimo kaa sugi maayo isla sidii beecaasuuba ku xoroobaya ayb saasayna jumhuuru ahlilcilmi u badan yihiin marka laa yajzi waladun walad ma u gudo waalidahu waalidkiisa ilaa an yajida inuu waladku helaya maahane hu waalidka mamluukan isagoo la hantay fayashtariyahu ou soo gato fa yuctiqahu ou xoreeyo marka sidaa unbuu ku gudi karaa de xornimada wax ka weyn male waalidkii addoonnimo ku jiro wiilku inuu lacagtiisa ku gado ku furto waalidkiisa taasaa la dhihi karaa waa laila walad wiilkaani waa u abaalguday aabihii ama hooyadiisii xadiidkan marka muslim ayaa warinaayo abu daawuud waa wariyey fii kitaab iladab ayuu kusoo saaray tirmidi nasaai i ibnu maajahna waa wariyey qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu huwa bnu lxajaaj abu bistaam alcatakiyu qala xadaanaa saciid bnu abi burda ayb wa huwa hiqatun habtun qaala samictu abi laakiin axaadiidta ibnu cumar uu ka wariyo tooska uga wariyo irsaal baa ku jira yacni inqiaac qaala xadaanaa saciid bnu abi burdata qaala samictu abii aabbahay baan maqlay buu yidhi abii marka waa abu burdata bnu abi muusa alashcari yuxadisu isagoo xadiisayo annahu shahida bna cumara ibna cumar buu xaadiray wa rajulun iyadoo nin walxaal rajulun nin yamaaniyun oo yamaani ah ka yamaaniyun yaada in la shida waa iska timaadaa inaan la shidinna suurga waa yamaaniyun yamaaniyunna waa la dhihi karaa wa rajulun nin yamaaniyun yamaani ahna yatuufu bilbeyti kacbada u dawaafayo xamala ummahu hooyadii uu qaa'iyuu xambaaray waraa'a dahrihi dhabarkiisa korkiisuu ku xambaaray hooyadiisa yaquulu wuxuu dhahayay innii lahaa baciiruha almudallal in udcirat rikaabuhaa lam udcar innii aniga lahaa iyada waxaan u ahay baciiruhaa ratigeedaan u ahay almudallal oo la leyliyey yani rati la leyliyey yaan u ahay ratigeedii oo hebad ah oo la layliyey yaan u ahay aniga in udcirat haddii la argagixiyo rikaabuhaa awrka ay fuushan tahay lam udcar aniga yacnii la argagax gelin maayo yacnii ma dhaqdhaqaaqayuu leeyahay xataa iyada saynan markaa u dhibtoonin uma qaala markaasuu wuxuu yidhi yabna cumar ibni cumarow aturaanii ma lagu malagelinayaayo ma u malaynaysaa jasaytuhaa inaan u abaalguday hooyaday xaqii ay ugu lahayd inaan guday oon u abaalguday ma u aragtaa qaala laa buu yidhi maya walaa bizafratin waaxidatin hal neef qaadna ma dhamma inta aad gudatay oo iyadu ay neef qaadday zafrada marka waxay tahay markay foolanayso xanuunka neefqaadka ay marka neef qaadaysa hinraagayso zafradaas xataa neefqaadkaas xataa oo hal xaba ah xataa ma dhamma waxaan aad geysata uguma abaalgudin uma daafa bnu cumar <clears throat> ibnu cumar markaa waa tawaafay fa ata almaqaama wuxuu yimid marka maqaam maqaamu ibraahiimkii fa sallaa rakcatayni laba ragcou tukaday uma qaala wuxuu yidhi yabna abii muusaa abuu burdow ku dhahayaa ina abii muusow ina kulla ragcatayni laba ragco kasto tukafiraani waxay dhaafayaan maa amaamahumaa waxa ka horeeya laba ragcoo kastood tukato wixii ka horreeyey dhaafayaan oo dembi lagu dhaafayaa xadiidkan faakihina waa soo saaray fii akhbaari maka ayuu ku soo saaray min dariiqi shucba can saciid bni abi burda can abiihi sida bukhaari ilaa iyo waaxidatan taas walaa bizafratin waaxidatin buu soo saaray bis inta kale isagu maunan warinin xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa waalidku si kastoo wiilku u dadaalo waalidka xaqiisa inuusan dhammaystiri karin ayb uunan gudi karin ayb laakiin sadiduu waqaaribuu in la toosnaado la dhadhaweeyaa la rabaa oo waalidkiioo raalli ah marka qofka uu raalli u yahay waalidku cunugu raalli uu ka noqdo waalidkiis uu raalli geliyo oo iyagoo raalli ah ay kala tagaan sidaasaa wanaagsan ayb laakiin haddaad tiraahdid yacnii intay iyada ii gasho kalan aniga u dhammaystiri karaa ma yeeli kara qofka leanna waxyaabo badan ilaahay baaba iyaga ku abuuray argagaxa badan iyo walwalka badan iyo wax fara badan iyo alla ku abuuray waalidku walidaalika ilaa qur-aanku waalidku wiilkiisa ha u ixsaan fala kuma badna laakiin wiilka ha ixsaan falaa ku badan lanna wiilku isagu inuu iloobaa badan soomaalidu marka waxay yidhaahdaan nimaa dhashay kuma dhalin soma macnaheedu un waa intaas nacam isagii wax badan ma dareemayo nacam waalidku laakiin waa lagu abuurayba nacam ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya labada ragcee la tukadee sunnada ee dawaafka fadliga ay leedahay iyadana qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix qaala xadaanii leyth cabdullahi bnu saalix waa kaatibu leyth qaala xadaanii leyth wahuwa leyth bnu sacd alfahmi qaala xadaanii khaalid bnu yaziida wahuwa khaalid bnu yaziid aljumaxi ayb can saciid bni abi hilaal saciid bnu abi hilaal wa saduuqun imaam axmed baa wuxuu sheegay ikhtilaad baa ku dhacayuu yidhi ninkan can abi xaazimin wa huwa salamat bnu dinaar can abi murata mawla caqiil abu mura mawla caqiilna waa la yihaha mawla ummi haani-na waa la yihaha wahuwa hiqatun ana abaa hurayrata kaana yastakhlifuhu marwaanu ana abaa hurayrata abuu hurayra kaana yastakhlifuhu waxaa ka khaliif yeelan jiray marwaanu marwaan yani marwaan markuu madiine iyo ka tago isaga ayuu salaada inuu tujiyo iyo magaalada iyo isaga uga sii tegi jiray marwaan bnulxakam uba wa kaana yakuunu bidilxulayfa wa kaana abuu hurayrana wuxuu ahaa yakuunu inuu ahaanayo uu degan yahay bidilxulayfati dulxulayfa fa kaanat ummuhu hooyadiis waxay ahayd fii beytin guri bay dhexdiisa ahayd oy deganayd wa huwa isaguna fii aakhara isagana guri kale dhexdiisaba u ahaan jiray u deganaa qaala waxa uu yidhi fa idaa araada hadduu doono an yakhruja inuu gurigiisa ka baxo waqafa calaa baabiha albaabkeeduu istaagayay faqaala wuxuu dhahayay assalaamu calayka yaa ummataah n assalaamu calayki assalaamu calayki yaa ummataah waa salaamayey hooyoy asalaamu calayki buu dhahay wa waraxmat ullaahi wabarakaatuhu fataquulu waxay dhahaysa iyadana wacalayka asalaam yaa bunay wa raxmat ullaahi wabarakaatuhu fayaquulu wuxuu dhahaya marka abu hurayra raximaka allaahu allah kuu naxariisto kamaa rabbaytinii saad iisoo xanaanaysay sagiiran anoo yar yani kamaa rabbaytinii sida aad iisoo xanaanaysay darteed allah kuu naxariisto sagiiran anoo yar aad iisoo naxariisatay fa taquulu kaafku marka tacliil macna tacliil unbuu wataa jumlada hadda fa taquulu waxay dhahaysa iyadana raximaka allaahu allah kuu naxariisto kamaa barartanii kabiiran kamaa sidii barartanii aada iigu baarinimo fashay kabiiran adoo weyn sidii adoo weyn aada iigu baarinimo fashay adna allah kuu naxariisto taa darteed allah kuu naxariisto uma idaa araada hadduu doono an yadkhula inuu soo galana sanaca milahu intii oo kale uu samaynaya haddana markuu baxaayo saas markuu soo gelayana saas waxaa laga qaadanaa marka qofku waalidka inuu salaan khaasa uu salaamo marka usoo galo markuu ka baxaayo inuu salaamo waxyaabahaas oo dhan marka uula yimaado waxay ka mid tahay ixsaanka xadiidkan marka aharkani waa mawquuf haddana waxaa ku jira saciid bnu abi hilaal Eh, saciid marka waa saduuq sidiisa eh, haddaad fiirisana axaadiidtiisa kutubu sita oo dhanay ku taallaa haddana maca dalika imaam axmed waxaa laga sheegay inuu yidhi ikhtalata ikhtilaadkaas marka raggan ka warinayo qabla alikhtilaad may wariyeen bacda alikhtilaad la garan maayo saa darteed ayaa sheekh alalbani xadiidka sanadkiisa waa daciifiyey laakiin saniicu l marka la fiiriyo ninkan xadiidkiisu waxaa badan aimada tawhiiqisay walidaalika ibnu xajar huda saariga wuxuu ku yidhi wathaqahu bnu sacad waalcijliyu wa abu xaatim wabnu khusayma wadaara qutniyu wabnu xibbaan wa aakharuun aimo badan marka way tawhiiqeen xadiidkiisuna kutub sitow ku yaallaa bukhaari ilaa ibnu maaja marka xadiidku xasan makaa tegaayo kama yaraanayo qaala waxadaanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa sufyaan man sufyaankani sufyaan bnu saciid bni masruuq athawri can caطaaءi bni saaib caطaa bnu saa'ib waa hiqatun ikhtalad ikhtilaadkaasina marka wax dhibaataa ma laho sufyaan marka uu ka warinayo qabla alikhtilaad uu ka wariyey sufyaan shucbana qabla alikhtilaad buu ka wariyey ilaa laba xadiid maahani oo uu bacda alikhtilaad ka wariyey axaadiistu waa xisaabsan yihiin culamaa ulxadiis waa u xisaabsan yihiin ninkan intaasu xadiis wuxuu ka wariyey qabla alikhtilaad laba bacda alikhtilaad marka xoolahooda waa intaas ay ku waa la jirtaan marka xoolahooda aaday u ilaashadaan way la jirtaan innaga laakiin waxaa laga yaabaa inaan la yaabayno qofkii dadaalo waxaan yani aad ugu dadaalo waxay u noqonaysaa sajiyo kale isaga noqonayn saliiqa can abiihi asaa'ib bnu malik ayaa laydhaha abihi marka can cabdillaahi bni camrin qaala jaaa rajulu ila nabiyi sal ly slam nin baa nebiga u yimid yubaayicuhu isagoo la mubaayacoonayo cala alhijrati kula mubaayacoonayo nebigu u yimid hijrow kula mubaayacooday inuu hijroonayo wa taraka abaweyhi labadiisii waalidna waa ka soo tegay yabkiyaani iyagoo oynayo isaga u baahan qaala nebiga waxau yidhi irjic ilayhimaa u laabo wa adxikhumaa ka soo qosolsii kamaa abkaytahumaa sidaa uga ooyinsiisoo kale war laabo wuxuu yidhi oradoo u laabo labadaadii waalid ka soo farxi oo sida aada uga ooysiisay uga soo farxi waxaa laga qaadanayaa marka acmaasha yani birul waalideynku waa waajib cayni ah waxyaabahan kale marka jihaadkoo kale iyo fardu kifaayow noqdaa inta badan marar waa iska jirtaa uu fardu cayn noqonayo laakiin maadaama shaygani marna uu fardu kifaaya asal u yahay marmarna uu fardu cayn ou noqdo birulwaalideynkii baa laga hormariyey xadiidkan marka ibnu xajar kitaabuuljihaad oo fatxulbaariga ayuu ku dhex sheegay waana ka aamusay saas macnaheedu waxay tahay xasan ayuu u arkaa leanna ibnu xajar wixii uu ka aamuso filfatxi waa taxsiin sukuudkiisu marka ahlu cilmiga waxay yidhaahdeen marka jihaadka xadiidkan iyagoo ka istimbaadaya waxay yidhaahdeen jihaadku xaaraam ayuu noqonayaa haddii labada waalid ay u diidaan qofka labadiisii waalid hadday yidhaahdaan joog fardu kifaayana uu ahaa markaas jihaadku uu yahay oo hadday muslimiintii qaar u qumaan kuwa kale dembiga uu uga dhacaayo isaga waa inuu labadiisa waalid maqlaa haddii uu ka tago waa dembaabayaa markaas labada waalid ama midkood laakiin bishardi waxaa shardi ah an yakuuna muslimayni horta labada waalid waa inay muslim yihiin leanna hadday laba gaalo ay yihiin laga suuraysan maayo inay u ogolaanayaan dabcan ma ogtahay tahay labada waalid waa inay muslim ay yihiin jihaadkuna fardu kifaaye inuu yahay haddii uu fardu cayn ou noqdo wuxuu yidhi fa idaa tacayana aljihaadu falaa idan markaas maya labadii waalid hadday awowga iyo ayeyduna say noqonayaan iyaguna awowga iyo ayeydu culamaau shaaficiya waxay qabaan oo asax agtooda ka ah waalidkoo kalew labada ku dhashay tooska kuu dhashoo kalew haddii marka awowgaa kuu baahan yahay ama ayeydaa kuu baahan tahay joog ay ku tiraahdo waa ka joogaa qofka masalo kale waxay tahay cilmiga barashadiisa hadday labadii waalid kuu diidayaan ama midkood cilmigaasna uu yahay fardu e, kifaaya oo fardu cayn ounan ahayn iyadana sidaan oo kale waa jihaadkii haddii saa la yidhi dalabulcilmigiina waa ka jooga qof hadduu fardu kifaaye yahay dalabkaas hadduu fardu cayn uu yahay safar maahane si kalena aadan ku heli karin cilmigan adiga hadda waajib wax lagugu waajibiyey cilmigiis waay mana mana samayn kartid ilaa inaad ogaato maahan markaasoo kale safar maahan si kalena kugu xasili maayo oo meeshaas aad joogtid male cilmi markaasoo kale marka waa waalidkii ma laga yeelayo waa baxa qofa haddii magaalada aad ka soo helaysid laakiin safar la-aan gurigaagaad ku dhagaysan kartaa male markaas safar male leanna fardu wixii farducaynka ahaa adoo iyaga la joogaad heli kartaa ood samayn kartaa taasna masaladaasna marka meesha waa uga hadlay qofku marka safar markuu galaayo waxyaabahaas dhan inuu u sheego ay u idmaan isaga <clears throat> qaala waxadaanaa cabduraxmaan ibnu shaybata wa huwa cabduraxmaan ibni cabdilmalik ibni shayba qaala akhbaranii abi lfudayk wahuwa ismaaciil bnu muslim qaala xadaanii muusa can abi xaazim ayb ana abaa murata mawla ummi haani waa abuu murri hadda aan soo marnay oo mawla caqiil uu dhahayo ibnati abi aalib ahbarahu anahu rakiba maca abi hurayrata abuu hurayru la soo fuulay soo raacay ilaa ardihi dhulkiisii bilcaqiiq meesha waadilcaqiiq u ku lahaa waa dulxulayfa faidaa dakhala ardahu dhulkiisa markuu gala saaxa waa qaylinaya biaclaa sawtihi codkiisa kan ugu koreeyo calayki asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu yaa ummataah taquulu iyadana waxay leedahay wacalayka asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu yaquulu wuxuu dhahayaa raximaki illaahu kamaa rabbaytinii sagiiran fataquulu yaa bunay waanta anta fajazaaka allaahu khayran waradya canka kamaa barartanii kabiiran waa soo marnay qaala muusa kaana smu abii hurayra wuxuu ahaa cabdullahi bnu camrin abu hureyra magaciisa cabdullahi bnu camrin buu ahaa bukhaarina saasuu rajaxay laakiin sida loo badan yahay muxuu yahay cabdiraxmaan bnu sakrin ayib xadiidkanna marka iyo tarjamada mudaabaqadoodu waa iska daahir ayb oo waalidkii markaa ixsaan falkiisa yuu ka hadlayaa baabu cuquuqi alwaalidayni labadii waalid goyntooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay labada waalid in la jaro la gooyo qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa bishru bnu lmufadal qaala xadaana aljurayriyu jurayri magaciisa waxaa la yidhaha eh, saciid bnu iyaas aljurayri hiqatun ikhtalata biakhara bishru bnu lmufadalna wuxuu ka mid yahay dadkii ka wariyey qabla alikhtilaaq dhib male marka can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi huwa abu bakrata nufaycu bnu lxaaris qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulka wuxuu yihi alaa unabiukum miyaanan idiin sheegaynin biakbari lkabaa'iri kabaa'irkan ugu weyn dunuubta kabaa'irta kuwa ugu waaweyn alaatan saddex jeer buu yidhi qaaluu balaa yaa rasuula allah haabay dhaheen rasuul allo inaadan noo sheegin iska daayo noo sheeg qaala waxa uu yidhi al-ishraaku billaahi ilaahay oo lala wadaajiyo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalidoo la gooyo la caasiyo wa jalasa waa soo fadhiistay nebiga wa kaana wuxuuna ahaa markii hore muttaki'an mid dangiigo alaa wa qowlu zuur ayuu yidhi alaa hooy wa qowlu zuuri hadalka beentaana kabaa'irtuu ka mid yahay maa zaala kama tegin yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa qultu ilaa aan idhi laytahu sakata allama u aamuso un iska aamuso cuquuqa marka waxaa laga keenay min alcaqi wax kasta oo waalidku marka ay dhibsanayaan oo dhan waa cuquuq marka daabidkiisa haddaad rabto shay kasta oo waalidku uu ku dhibtoodo hadal ha noqdo ficil ha noqdo xaalad ha noqoto waxaasoo dhan wey hadal uu waalidku dhibsanayo lama ogola waa cuquuq ficil uu dhibsanayo lama ogola qofka inuu ku sameeyo lama ogola xaalad uu dhibsanayo inaa ku jirto xaaladda uu dhibsanayo maxaa ka mida maalan waalidku wiilkii wuxuu la rabaa inuu xag alle u dhowaado u fiicnaado isaguna xaaladiisii oo dhan xaalad qaab daran waay waalidkii marka mar walba niyadiisa iyo qalbigiisu waa danqanaa wiilkaas xaaladiisa unu danqanaa ama gabartaas xaaladeeda waalidkii marka cuquuq waaye waxaas marka way goynayaan taasaana hadda ugu badan ban qaala marka dunuubtii inay kabaa'ir iyo sakaa'ir u kala baxdaa xadiidka laga qaadanaa cuquuquna inuu ka mid yahay kabaa'irta ishraaga shirkigaa lagu xujiyey lianna xuquuqda markuu alla ka hadlayo wuxuu yidhi anishkur lii waliwaalidayku yidhi marka allana waa ku abuuray labadii waalidna sabab alla kaaga dhigay qaala xadaanaa moxamed bnu salaam wahuwa albikandiyu qaala ahbaranaa jariiru huwa bnu cabdilxamiid addabi can cabdilmaliki bni cumayrin can waraad waraad waa kaatib lmuiira can waraadin kaatibi lmugiirati bni shucba qaala waxa uu yidhi kataba mucaawiyatu mucaawiya qora ila lmugiira buu u qoray uktub ilaya iisoo dhig iisoo qor bimaa samicta min rasuuli illahi sal ly slam waxaad nebiga ka maqashay qaala waraadun waraad waxa uu yidhi faamlaa calaya waa ii yeeriyey marka korkayguu ku yeeriyey wa katabtu biyadii laba gacantaydaanna ku qoray innii samictuhu waxaan nebiga ka maqlay sala allahu calayhi wasalam yanhaa inuu reebayo can kahrati su'aali su-aal badan wa idaacati lmaali maal la dayaco wa can qiila waqaala waa la yidhi iyo waa yiri fadhi kudirirka waay qiila waqaala dil soo kooban ayb idaacat lmaal maal la dayaco kahratu aal su-aal aan macno lahayn qofku maanta dhan baryadana waa noqon kartaa su-aasha su-aal tacanud iyo dhega adeyg iyo madax adeyg iska ana waa noqon kartaa meeshaan marka xadiidkan hadda iyo tarjamada say isu mudaabaqaynayaan wax xuquuq ma sheegin karat suaal waidaacat lmaal an qiila waqaala laakiin xadiidka qaybuu kasoo sheegay qaybaa ka maqan ounan keenin qaybka ka maqan marka waxay ahayd in allaha yanhaa can halaatin alla wuxuu reebayaa saddex waxaa ku jirtay marka ama ilaahay wuxuu idinka xarimay can cuquuqi lummahaat waaa fii bacdi turuqihi marka xadiidkay ku jirtaa can cuquuqi lummahaat waxyaabaha layska reebay marka inay taas ka mid tahay kuwana waa idiin karaahaystay marka sida saxiixulbukhaariga ou yeeloo kaleu yeelay marka meeshan caadadiisa saxiixa waxay tahay xadiidu keenaa tarjamow samaysana tarjamadii meeshii ka mudaabaqayn lahayd xadiidka ma keenaayo laakiin isla xadiidka waa ku jirtaa laakiin dariiq kale ounan sheeginay ku dhex jirtaa halkaanna sidaasuu samaynaa baabu lacni illaahi man lacana waalidayhi baabu bayaani lacni illaahi ilaahay lacnadiisa caddaynteediibuu baab yahay ou lacnado man qof ou lacnadayo lacana waalidayhi labadiisa waalid lacnaday ninkii labadiisa waalid lacnaday allaa lacnadayo qaala xadaanaa camru bnu marsuuq wahuwa albahiliyu hiqatun faadilun lahu awhaam qala ahbaranaa shucbatu can ilqasim bni abi bazata huwa almakiyu hiqatun akhraja xadiidu asxaabi alkutub asita waa qaari ninkan can abi tufayl huwa caamiru bnu waathila lahu ru'yatun nebiga isagoo yarow arkay laakiin waxba kama warinin qaala su'ila caliyun cali baa waxaa la su'aalay hal khasakum nabiyu sala allahu alayhi wasalama bishayin nebiga wuxuu idinku gaar yeelay ma gaar yeelay shay lam yakhusa bihi nnaasa dadka uunan ku gaar yeelin kaafatan dhammaantood qaala waxa uu yidhi maa khasanaa rasuulu llahi sal ly salama nebiga naguma khaas yeelin bishayin arin lam yakhusa bihi nnaasa dadka uunan ku khaas yeelin ilaa maa shay maahane fii qiraabi sayfi seeftaydan galkeeda waxaan ku dhex jira maahane uma akhraja wuxuu soo bixiyey saxiifatan warqad fa idaa fiiha waxaa dhexdeeda ah maktuubun ku la qoray shay maktuuboo la qoray baaba ku yaallo warqadda korkeeda fa idaa fiiha ay calayha waxaa korkeeda warqadda maktuubun qoraal lacana allaahu allah lacnado naxariistiisa allah ka fogeeyo man dabaxa ligayri illaahi qofka ilaahay keyrkii u gowraco ama jinni ha ahaado mingis iyo wax lamida ama dad wax kale yacnii oo sida alla loo tacdiiminayo kale loogu tacdiimiyo saa loogu gowracaba ha noqotee waxaas waa un noocaas lacana allaahu allah lacnado man saraqa qofka xado yacnii dooriyo manaara alardi dhulka xuduuddiisa dhulka xuduudihiisa qofkii dooriyo ee xado allah lacnado waa masalaad loogu dhiban yahay waatan qofkii wuxuu leeyahay gurigan kaa gadaa gurigu wuxuu haystaa jid labaatan la ah haddaa rabta xoogaa waa kusoo durki kartaa saasaaba guriga lagu kala gadanaa waa kusoo durkaa qofkii taa wax aan macno lahaynoo lacnad alla ku mutaysana waxaa laga yaabaa nus mitir oo uu jid soo galo inuu waxaan ku mutaysta lacnadan iraa nus mitir muxuu kuu taraan gurigaagii intii kale musmitirkaani wax uunan kuu ziyaadinin kaas kuu ziyaadin maayo mashaakil aad u daran jidadkaa wax laga cunaa wax laga qaadanayaa ama dhulal kaleba nacam xataa haddaad dhul kaleo qof kale lahaa cabirkiisa haddaad hore usii gasho waa soo gelay iyadana lianna dadka xuduuday kale leeyihiin xuduuddaas qofku waxaan uu leeyahay in la ixtiraamo milkiyadiisa loo daayo waay laakiin haddaad xoogaa uga durugto maalinba ninkan waa maqan yahay ma joogo war looma hayo gurigan waxa iska leh hariib waxyaabaha aan la yaabo waxay tahay magaaladan oo aan ku arkaa waxay tahay ninbaa wuxuu leeyahay guri xamar ee dhul xamar ku yaallo yaan rabaa inaan dugsi ka samaysto uu leeyahay dhulkaasi cid iska leh ma jirto haddaan noolaysto ka warran uu leeyahay war dhul xamar ku yaalla see loo noolayso karaa dhul xamar ku yaalla qof iska leh laazimna dhul xamar ku yaala noolaysi kan gala kaas maaha ixyaaulmawaadka waa dhulka duurka ku yaalla haddana maca daalika wuxuu leey dugsigaan rabaa inaan ku sameeyno ugu u wadaa markamarkii dambe cabaar markaan ku celceliyey wuxuu yidhi dadaa iskale laakiin ma joogaan haddaan dugsi uga dhigay dhib maa ku jira uleeya dadka haddaysan kuu idmin haddaa uga dhigtid waa khalad masaajid lagama dhigi karo dugsina lagama dhigi karo waa iska macaansadeen dadka waxaan marka lacnadaasna waa ku soo aroortay lacana allaahu allaha lacnada man saraqa qofka xado ninka xaday manaara alardi dhulka xuduudiisa lacana allaahu allaha lacnado man lacana waalideyhi labadiisa waalid qofkay lacnado sida uu u lacnadaayana xadiid kalaa sheego qof kale waalidkiisa oo lacnada asagana waalidkiisaa la lacnada asaa usoo jiiday marka lacana allaahu allah lacnado man aawaa qofkii dumo oo dhabarka gashto muxditan nin wax soo derisiiyey yacnii bidco ama macsi macsi ama bidcow la yimid meeshii lagu qaadi lahay sharcigii ama yacnii qofka gadaal buu marsana kaasna allah lacnado lacana allahu allah lacnado man aawaa muxditan qof dembaabay ama qof yacnii wax soo darisiiyeoo bidcoobay oo bidco la yimid isagana allaha lacnado qofkii dumo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yabaru waalidayhi labadiisa waalid oo u baarinimo falaya maa lam yakun macsiyatan haddaynan ahayn waxa ugu baarinimo falaya macsi yabaru marka waa barira bara waa mudaacaf hadda laakiin waa min baabi calima facila marka waftax mawdica alkasri fi lmabniyi min facila baarira ayuu ahaa marka waxay noqonaysaa yabraru yabaru marayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yabaru waa u baarinimo falayaa waalidayhi labadiisa waalid maa lam yakun hadduusan ahayn shayga oo ugu baarinimo falaayo macsiyatan qaala xadaanaa moxamed bnu cabdilcaziiz wa huwa alcumariyu ramliyu saduuqun yahi qala xadaثna cabdاlmalik bn اlkhaطaab bni cubayd اllahi bni abi bakrata albasriy ninkaa marka sidan ugu abtirinaya marka wuxuu ka mid yahay min rijaali aladab اlmufrad kitaabkan adabka rijaashiisuu ka mid yahay sitada riwaayo kuma laha bukhaari baa halkan uu uga wariyay adabulmufrad tarjamadiisuna marka waa maqbuulun muqilun jiddan aad buu u yaraystay xagga axaadiistiisa ma badna waana maqbuul yani jahala ku sugan ayb qaala xadaanii rashid abu muxamed rashid bnu najiix ayb isagana bukhaari adabulmufradka uga soo saaray ayb abu dawuudna kitaab yani ibnu maajah cafan saduuqun rubama akhda can shahri bni xawshab shahru bnu xawshab marka isagana dacfi baa ku jira oo waa ka muqadamada muslimka ku jiro ina shahran nazakuuhu ina shahran nazakuuhu ay jaraxuuhu waa jarxiyeen waati shucba usaas can ummi dardaa wahiya ummu dardaa asuqraa hujayma ayaa la dhahay can abidardaa abudardaa magaciisa maxaa la yidhaha cuwaymir qaala awsaanii rasuulu llahi sal ll slam nabigaa ii dardaarmay bitiscin sagaal shay buu ii dardaarmay laa tushrik billaahi shay-an ilaahay cidna ha la wadaajinin xaqiisa cidna waxba ka siinin wa in quicta ha lagu googooyo ow xuriqta ama halagu gube wain quicta haba lagu googooyo ow xuriqta haba lagu gubgubo marna ha la imaanin yani sida fiican saas waay marka laakiin haddii qofka oo lagu dilaa la yidhaahdo dilkuna muxaqaq yahay gaalnimo hadduu ku dhawaaqo ruqsow qaatay dembi ma leh man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan laakiin sida afdalkaasaan ayb dadka hadda markaa dee googooyn iyo intaan la gaarinba adduunyadeediyaaba ay addoommo loo noqdayba hadda adduunkii addoon loo noqday qofka haddii la yidhaha intaasaa lagu siinaa ama shay adduunyadiisa looga xayiro wixii sameey la yiraha iska samayna walaa tatrukanna salaata salaada ha ka tegin almaktuubata la farad yeelay mutacamidan adoo kas ula qasdaaya dardaarankii labaad towxiidka uma salaada waman tarakahaa qofkii ka taga salaadii mutacamidan kas uga tago bari'at minhu dimmatu dimmada maganta alle iyo cahdigii alle waa ka beri noqday bari'at dimmatu cahdigii baa beri ka noqday alla cahdigiisii waa minhu xaggiisa ballanta alle waa maxa ballantii oo ugu naxariisan lahaa alle qofkaasi waa ka beri noqotay walaa tashrabana alkhamra khamradaha cabin fa inahaa iyadu miftaaxu kulli sharin shar dhan furaheed waay xadiidna wuxuuba leeyahay de um lkhabaa'it inay tahay qof baa waxaa la yidhi bacd alxaadiis waxay tilmaamayeen nin baa la dooransiiyey qofkaan dil ama khamri cab ama zinayso markaasuu is yidhi khamriga may fududdahay khamrigiibuu cabay markuu wareeray ayuu naagtiina ka zinaystay kii kalena uu dilay saddexdii dembiba waa ka isku galeen marka qofkan ilaahay caqligiisa wuxuu alle ku galladaystay waay caqliga waanu lagu galladaystay nicmo waaye in qofku caqligiisa iska qaado aaday u xun tahay waxyaabaha daruuriyaadka shanta oo caqligu oo sharcigu ilaaliyeyna caqligaa ka mida liajli dalika alla khamrigana uu xarimay mukhadiraadkana loo reebay xadiidkii abu daawuud wuxuu ahaa nahaa rasuulu lahi sal ly slama can kulli muskirin wa mufatir nebigu wuxuu reebay shay kastaoo wax sakhraamiyo iyo shay kasta oo qofka mukhadaraad oo qofkii isaga dhanba yacnii ka dhigo wax meel uun iska fadhiyo ama jiifo mukhadiraadkii lama ogolo marka hadday jaad noqo lahayd iyo haddii ay noqon lahayd baalahan kale afyoonka iyo waxaan daran iyo daroogada ayib mushkiladiisuna hadda mushkilo diini ah waaye mushkilo ijtimaaciya ah waaye mushkilo iqtisaadiya ah waaye mushkilo caafimaad waaye intaas isku wataan caqli iyo sharcina ma qiri karaan waxyaabahaasoo kale inay bannaanaadaan wa adic waalidayka labadaada waalidna ka dambay oo adeec maalu <coughs> shaahidka waa kaas wa in amaraaka haba ku amraan an takhruja min dunyaaka adduunyadaada inaad ka dhex baxdo maalkan ka bax gurigan iskaga tag ama isagaa raba inuu gato ama isagaa si kale u rabo ka bax waalidkii ku adeec maalka iskaga bax hadhihin marka ma gurigan seen uga tagaa maalkan see uga dhexbaxaa maxaan hadhow hadhow faraj iyo khayr baad helaysaa adduunyadii waxaa ka mid a xaas aada qabto hadduu waalidku ku yidhaa fur naagtan iska fur khayr baa ku imaanaya markaas leanna ibnu cumar naagow jeclaayaa jirtay oo u qabay aabbihiis cumaraa yidhi fur naagtan isaguna marka wau jeclaa rasuulkaa la weydiiyey markaasuu yidhi aabbaha adeec yaal warkiisa waalidku marka saan rabaan yeelaa maaha ayib wa in amaraaka hadday ku amraan an takhruja min dunyaaka inaad ka baxdo ka dhex baxdo fakhruj lahumaa uga bax yani adduunyada mara inaad isdisho ma laga wadaa dhanaa macnuhu waxay tahay maalkaagii aada haysato iiga bax aniga iiga takan anaa qaadanay si uga tag fakhruj bax lahumaa iyaga dartood uga bax walaa tunaasicanna hala doodin wulaata alamri dadka madaxda ah ee talada haayo hala doodin oo yani ha ku qabsanin taladooda lan haddaad ku qabsato waxaa imaanaya khilaaf iyo dhibaato idaa buuyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa sowmahan xadiis laba nin haddii lala baayactamo kan dambe dila buu yidhi nebiga laanna waa idinkala kala geyna ayb wa in ra'ayta aadba aragtid annaka adiga anta adiga inaad xaq u leedahay wain ra'ayta annaka anta macnaheedu waxay tahay haddaa xataa u aragto haddii aad u aragto inaa adiga ka xaqnimo badan tahay ninkan ood madaxtinimada uga xaq leedahay xataa daa faraha ka wa in ra'ayta aadba aragtid annaka adiga anta adigu inaad muxiq tahay ood ka leedahay walaa tafrir min azaxfi walaa tafrir ha ka cararin min azaxfi safka dagaalka muslimiinta iyo gaalada walaa tafira bay ahayd marka faki baa lagu sameeyey tafrir wa in halagta aadba tidi ha cararin wa in fara haba cararaan asxaabuka dhinacaaga kuwii ka dagaalamaya haba cararaan iyaga wa anfiq bixi min qawlika yacni xoolahaaga alla ku siiyey wax ka bixi calaa ahlika ehelkaaga ku nafaqay ixsaankaaga iyo xoolahaaga ehelkaaga ku nafaqeeyo sii walaa tarfac ha ka kor qaadin casaaka ushaada can ahlika ehelkaaga kor ha uga qaadin ushaada yani waxaa laga wadaa mararka qaar edbi waa edbi waxaa la edbinaa ehel marka la leeyahayna dee ama eh, yani xaaskii ama ilmihii xaaskuna marka waa haddii marka aayadii siday tilm faciduuhunna wahjuruuhuna fi lmadaajici eh, ilaa aakhiri laaya siday ahayd marka saddexaadoo wadribuuhunna u imaanaan darbigaasna darbi oo korka ka bararinayo laf jebinaayo iyo waxaasna maaha yani haddaad faraha ka qaadda ehelkaagii ama dadkaagii ood ku fiirsato xumaanta oodan adiga tarbiyo iyo dhiidhiba dhiidhinba aynan kugu jirin yani wax badan baa kaa xumaanaya wa akhifhum waana kaloo ka fiican waatan tii hore waa fiicneed midaan balfeeri iyadan wa akhifhum cabsigeli ehelkaaga fillaahi caza wajalla alla ku cabsigeli ul keliya ma toosiso xalna maahane ush wax uun iska marmaar uun iska imaado waaye ilmaha iyo waali iyo ehelkaba ilaahay ku cabsigeliya waxaa tiraa war ilaaha weyn ka cabsada war rabbigii idin abuuray sidaan ma ogola qalbigooda ku weynay cabsida alla wa akhifhum ku cabsigeli fillaahi ilaahay ku cabsigeli caza wajalla qala xadaana mxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qala xadaana sufyaan wahuwa thawriyu can cطa bni saaib can abihi can cabdillahi bni camrin qaal jaءa rajulu ila nabiyi sal ly slam nin baa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi ji'tu waan imid ubaayicuka cala alhijrati wa taraktu abawaya waan ka tegay yabkiyaani iyagoo oynayaani bal ka waran qaala waxau yidhi irjic laabo ilayhimaa iyaga u laabo fa kasoo qosolsii kamaa abkaytahumaa saa uga oysiisay waa mukarar xadiidkan dariiq kalo laakiin ka keenay hadda maxamed ibnu kathiir kii kalena sheekh kale ahaa marka waa laba xadiid laakiin matni waa isku mid idan marka kitaabka xadiid mukarara waa ku jirtaa <clears throat> duruqduba ha kala gedisnaadaane qala xadaanaa bn bnu whuwa wahuwa abulhaytam qala ahbaranaa shucbatu can xabiib bn abi haabit qaala samictu abaalcabaas alacmaa abulcabaas ashaacirna waa la yidhaha alacmaana waa la dhahaa ayb wahuwa magaciisa waxaa la yidhaha asaa'ib bnu faruuq hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can cabdillaahi bni camrin qaal jaءa rajulu ila nabiyi sal ly slam nin baa nebiga u yimid yuriidu ljihaada isagoo jihaad rabo faqaala wuxuu yidhi nebiga axayun waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiinoo kuwa nool miyaa faqaala nacam buu yidhi haa faqaala fa fiihimaa fajaahid iyaga ku jihaad yani macnaha waxay tahay ajarkii aad jihaadka ka raadin lahayd iyaga ka goob waa ka raadi iyaga ku jihaad iyaga dil ma laga wada dabcan waa la iska fahmaya taas hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed